alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd qaala alimaam raximah اllahu tacaala waqaala zayd bnu haabitin radi allahu tacaala canhu waxaynu ku soo dhex jiray haswadii uxud macrakadaas tafaasiisheeda zayd bnu haabit wuxuu yidhi radi allahu tacala canhu bacanii rasuulu ullah rasuulka ilaahay baa idiray yowma uxudin maalinka uxud atlubu anuu doonaya ama raadinaya ama liatluba inaan raadiyo awgeed sacda bna rabiic alansaari radi allahu tacaala canhu saxaabigaasuu nabigu yidhi bal meeshuu ku dambeeyey iisoo ogaada hadaad aragtaan nool ugu tagtaanna igu salaama fa qaala lii wuxuu u yidhi in ra'aytahu haddaad aragto isagoo nool faaqrihi minii salaama salaam igaga ahri bimacnaa igu salaansanaan iga gaadhsii waqul lahu waxaad ku tidhaahdaa zaydow yaquulu laka rasuulullaahi rasuulka ilaahi wuxuu ku leeyahay sala allahu calayh waali wasalam kayfa tajiduka maxaad dareemaysaa maxaad helaysaa qaala wuxuu idhi zayd fajacaltu waxaan gudagalay atuufu inaan dhex wareegayo dhex qaadayo bayna alqatla shuhadadii shuhadadii sagaashankeed ama toddobaatan dhowrka ahayd baan dhex qaaday anoo baahaya sacad bnu rabiic fa aataytuhu waan u tago waan helay bi aakhiri ramaqin isagoo naftu u dambaysa ku jirto san weli aan nafbixin laakiin ay ku jariiqaysaan u tegay buu wa fiihi sabcuuna darbatan toddobaatan nabar ama gacan ama yad baa ku taallo seef iyo waran isu dhex yaal iyo leeb maa bayna tacanatin birumxin waran lagu duray ama lagu wareemay inta ka dhaxaysa iyo wadarbatin bisayfi sayfin sayf lagu garaacay iyo waramyatin bisaamiyo leeb lagu ganay leeb ganidii iyo yad seefeed iyo wareemid waran xaggii ka timid intaasoo nabar oo isdhex yaal oo marka la soo ururiyo toddobaatan ah ayaa saxaabiga ku dhacday marka waa tii u dambaysayba markaa ayaa haysay faqultu waxaan hi yaa sacdu ina rasuula allahi sala allahu caley wasalam yaqra'u calayka asalaama rasuulka wuxuu isoo faray inaan kugu salaamo wayaquulu laka wuxuuna ku leeyaha oo kale ahbirnii kayfa tajiduka bal iiga warran waxaad dareemaysa amaad helayso macna aad u fiican wey nabigu sacd wuxuu u maagay nin ugaasna waa ahaa nin odayana waa ahaa xaalad khaasoo looga sheegay nabigu markaasi in saxaabadu u dareensiiye ayuu doonaya fa qaala wuxuu sacad asagoo hadda ay markaa naftuba hayso wa calaa rasuuli illaahi salaamu salaantii aad isoo gaadhsiisay anna iga qaad farriin buudhi rasuulka ilaahay salaan dushiisa ahaato qul lahu waxaad ku tidhaahdaa marka loo gudbo waxaan dareemaya amaan helay salaantii saasaan kaa idhi waa nabiga ugu salaan laakiin waxaan dareemaya ee aan markaas ku dhex suganahay nabiga iga gaadhso waxaa tidhaa ajidu riix aljanna jannada carafteedii baan helaya ku dhamna sl slam waan xanuunsanahay iyo way u dabayartahay iyo adduun waa ka samra iyo waa sii socdaa iyo carruurtayda hallowaada gabdhahaygi iyo hawlahaas howl saxaaba ma aha ajidu riixa aljanna jannada carafteedii baa nabi allow helaya intaasi waa suubanaha iyo su-aalihiis tolkay hal iga wa buuri waqul liqowmi al ansaar tolkay ansaareedna waxaad ku tidhaahdaa laa cudra lakum cinda allah alla agtiisa cudurdaar iyo qiil ku heli maysaan kana heli maysaa in khulisa haddii la gaadho ilaa rasuulilaahi suubanaha la gaadho oo dhib loo geysto wa fiikum caynun tatrif idinkoo il biliqla dhexdiinna ay ku sugan tahay intuu ruux idinka nool u jeeda waa kinaaya canilxayaa inta aad ruux idinka nool yahay nabiga haddii la gaadho oo markaa dhib loo geysto cudurdaar heli maysaan ballankiina waad ka baxdeen aad nabiga leylatulcaqaba la gasheen ahayd inaad difaacdaan ilaa aakhiri qadratin min dimaa'ikum in khulisa haddii la gaadho ilaa rasuulilah rasuulka ilah gaaladu iyo mushrikiintu quraysheed ay gaadha dhibna u geystaan wal walxaal fiikum dhexdiinna laga helayu caynun il tadrifu markaas dhaqdhaqaaqaysa aan biliqli wa faadad waa butacdo waa baxday nafsuhu naftiisiiba bax saxaabigu sacad ahaa min waqti isla markiiba fariintii markuu gudbiyey salaanta nabigana gudoomay ayay ti al markaa ka dareertay xadiikuna xadii saxiixa wey alimaam alxaakim baa soo saara fii mustadraki min xadiis zayd ibnu haabit mujalladka iyo muttasilan isagoo xidhiidha oo marka aan xataa mursal ahayn wuxuuna yidhi saxiixu lisnaad walam yukharijaah wa sakata calayhi dahabiyu fii talkhiisihi ama albayhaqi fi dalaa'il wuxuu ku keenay xadiidka min hayri ariiqi ibni isxaaq buu ku keenaa saaxibu lmataalib alcaaliya asna wuu xukumaa inuu xadiidku sugan yahay raqamka uruq kalena waa ku yimaadaa oo markaa mursalo ah sida ariiqa yaxya bnu saciid mursalan sidaan muwaطa maali ku soo maray iyo min ariiq asaguna eh, muxamed ibn cabdilah n bdiraxman ibn abi sacsaca almaazini mursalan duruqdaasna waa ku yimaadaa oo mursala iyo ariiq muttasil ah xaafidku wuxuu dhadaa fi saxiixi min xadiidi anasin maa yashhadu lahu libacdihi mujaladka afraad eh, alimaam axmed ibn cabdilbar wuxuu leeyahay xadiidkaani asagoo mutasila ma helin laakiin waa xadiid mashhuur ah fahuwa cindahu mashhuurun macruuf abulcabaas addaani kitaabkiisa aliimaa ilaa atraafi muwaطa'i maali mujaladka shanaad wuxuu le wahuwa xadiidun mashhuurun fi siyari kharaja bn isxaaq ila aakhirihi mursalan marka xadiidku waa saxiixun mursalan wa muttasila waana sida uu maray weeye saaxibu asaguna mxuu ahayey ninka taxqiijinaya maalib alcaaliya xaafidkuna waa quweynaya wa mara rajulun nin baa soo maray wadaadka asagu muxaqiqa ah labada ariiqe mursalka muslima ariiqa mutasilka ah asagu xasanka ah, alxadiidaati muusan sheeginba wa mara rajulu min alansaar min almuhaajiriin nin muhaajiriinta ka midaa ah soo maray birajul min alansaar nin muhaajiri ah ayaa wuxuu soo maray nin kaloo ansaaryado markaa asaguna dhaawaco amolin aan naf bixin walxaal ninkii ansaariga ah yatashaxatu uu ku galgalanayo fii damihi dhiiggiisii oo markaa uusan naf bixin weli fa qaala wuxuu idhi yaa fulaan hebelow muhaajirigii baa hadlahaya ashcarta ma dareento laguu sheegay anna muxammadan qad qutila suubanihii in la dilay faqaala alansaariyu ninka ansaariga wuxuu yidhi in kaana muxammadun qad qutila muxamed haddii la dilay faqad ballaqa diinta ummadda waa gaadhsiiyey geeridiisuna waa geeri xaq abu ah maxaa kuu hadhay faqaatiluu an diinikum war diintiina difaaca maxamed baa dilay iyo waa nintaad ka baxdaan maxamed ammaanadii waa gudbiyey diintiina waa idin soo gaadhsiiyey ee diinkiina difaaca shirkiiyo gaallimaa difaaci jirteen hadda ka hore ma islaamka iyo tawxiidka difaaci weydeen fanazla waxaa soo degay qowluhu tacala wmaa muxamadun ilaa qad khalat min qabli rusul afain maata aw qutila inqalabtum cala acqaabikum wman yanqalib cala caqibayhi fala yadur allaha shaya wasayaji illah shaakiriin ila akhir ilaaya alimaam abari baa fii tafsiirihi ku sheega aarkani can ariiqi suday iyo wa kaiirin min altaabiciin wakadalika alwaaqidi fi lmabaasi can ilacraj marka duruq badanoo mursala ah ayuu ku yimaada isagoo mutasila ma arag laakiin waa qisa mashhuura cinda ahli siyar muxamed baa le rasuul mooyeen wax kale ma ah waa bini aadam wad iyo mxuu ahaay narnale wadna iyo geeriya ajal leh hadii maxamed uu dhinto mawaad noqonaysa diintiinaad ka noqonaysa miyaad gaaloobaysa diintiinni iyo caqligiinni iyo cilmigiinni iyo caqiidin maxamed bay ku xidhnay maxamed rasuul soo diray oo fariin iyo dhambaal diin loo soo dhiibay oo gutay buu ahaa saa darteed marka aayaddu soo degtay cali waxaa ka sugan kamaa fii eh, alxaakim fii musragi waxaa ka sugan wallahi lananqaliba calaa diinina fain qutila muxamadun lanamuutanna ala maa maata calayh qaala cabdulaahi bni camr bni xaraamin waa jaabir waxaa weyaan aabbihii weyaane cabdulahi bni camr bni xaraam wuxuu yidhi ra'aytu fi nnawmi hurdada waxaan ku arkay qabla uxudin uxud intaysan imanin cabdulaahi asagu uxudba intaan la aadin habeen ka hor ayuu wiilkiisa jaabira u yeedhay wuxuu gaala la soo sheegay inay soo socoto uxudna soo fadhiisanayso waxaan u malayn buui inaan dadka u horreeya shahiid ayaan ku biiri doono adduunka waxay ugu daran inaan ka tagahayo waxaa weeyaan waa gabdhahaas sagaalkay kula dhashay iyo dayn laygu leeyo fara badan jaabiroo isku day inaad bixiso gabdhaha walaalaha ka dadaasho anugu waan tagahayaaba kuguna soo noqon waa dardaarmay jaabir waa la tusay inuu odayga cabdullaahi camnu xaraam baan u jeedaa <clears throat> fi nawmi hurdada waxaan ku arkay qabla uxudin uxud horteed mubashira bna cabdilmundir saxaabigaasaan ku arkay oo raggii ku shiiday ahaa badar ku shiiday mubashir ibn cabdilmundir yaquul li asagoo igu leh anta qaadimun calayna fii ayaam cabdulaahiyow waad noo iman doontaa maalmo kadib maalmo kadib baadna soo booqan doontaa mubashir baa ku odhanaya duqi cabdulaahi ahaa ee jaabir aabbihi ah faqultu waxaan idhi wa ayna anta adugu xaggee jirta xaggeesa joogtaa hadda ku nooshaha faqaala wuxuu ihi fi ljannati jannada gudaheeda nasraxun aanu daaqnaa ama nasraxu aan foofnaa fiiha dhexdeeda kayfa nashaau sidaan doonno meeshaan doonnaa jannada ka marra mar xaggaasaanu tibaxnaa mar waa duullaa mar waan dhex xamaaranaa marka jannadaaan annagu qultu low waxaan ku ihi waa riyo iyo manaan alam tuqtal yowma badrin maalinkii badar miyaan lagu dilin <clears throat> qaala wuxuu ihi balaa haa uma uxyiitu laakiin waa wuxuu leeyahay nin socon oo damaashaadaya oo mushaaxa haya waa ruux noole soo adigii beder lagugu dilay soomaadan geeriyood waan jannadaan dhex yaacnaa oon dhex soconnaa oon damaashaadnaa eh, ku dhaqannahay iyo beder baa lagu dilay eh, mubashiru isqabadii buui waa riyada dhexdeeda marka wuxuu yihi laakiin waxaa maqan shahiidka in la nooleeyo uma uxyiitu fadakara cabdulaahi baa sheegay dalika arinkaas ama fadukira dalika lirasuulilahi subanihii baa loo sheegay faqaala wuxuu nabigu hadihi shaatu ya abaa jaabir haddaa riyadaa ku riyootay mubashirna uu ku yidhi anta qaadimun ilayna fi ayaam shahaadaad helaysaa ku talagalbale xaakim baa soo saray xadiidka fi musdarag iyo bayhaqi fi dalaa'il min ariiqi lwaaqidi bay ku keenaan waa qisa mashhuura cinda ahli siyari watawaariikh alimaam axmed bin xambal iyo shaaficina qisadu hadday shariira tahay mxuu ahaay fi siyar wax mucaaridan uusan jirin fii diinina way aqbalaan wa qaala khayamatu bnulxaarid abu sacdin waa saxaabi kale khayama ibnulxaarid abu sacdin asaguna wuxuu yidhi wa kaana bnuhu istushhida <clears throat> wiilkiisiibaa waxaa mid ku shahiiday maca rasuulila yowm badrin wiilkiisii sacad ahaa waa sacd ibnu khayama ibn alxaari ayaa asaguna badar ku shahiiday oo ansaari ahaa <clears throat> marka odaygii khayrsama aha ayaa hadda hadlahaya laqad ahta'atnii waxaa i gaftay waqcatu badrin dullaankii bader baa i gafay oo maanan ka galin rag badan badanoo saxaabaadayaan ku talagelinoo ah, uusaa ku gafay <clears throat> wa kuntu waxaan ahaa wallaahi calayha xariisa ilaahay baan ku dhaartay dagaalka u horeeya nabi maxamed ee gaala isku hela inaan ka qaybgala waa ku dadaali jiray laakiin qadar alla dhacay wa kuntu waxaan ahaa wallah allaan ku dhaartay alayha calaa badrin xariisa mid ku dadaalahay xataa saahamtu ilaa aan la qori tuurtay ibnii fi lkhuruuji fakharaja sahmu waa oday waayeelaya wiilkiisii baa yaa mid yidhi reerka ku har anaa nabiga raaci ninna wuxuu yidhi maya adugu ku har reerka anaa nabiga raacahay way ismari waayeen markay ismari waayeenba odaygu wuxuu yidhi aabbow waalid baan ku ahay anaan baxayoo jannada raadsanay adugu carruurta la sii joog wiilku wuxuu yidhi low lam takun janna la aartuka biha haddaysan janno ahayn oo waxa loo socdo aysan janno aabbow waa ku dayn laha laakiin tan la iskagama hadhee inoo qori tuurbuy tanoo kale waalidoma daaye laa iitaara fi lqurubaat meelahay fuqadu ka qaateen ayuu xadiidku kamid mid yahay waana markaa xadii sugan wey waanu gaari doonaa insha allahu tacaala wuxuu hi lam takun iljanna la aatartuka biha haddaysan janno ahayn waxaa weeyaan waan waa kuu dayn lahaa hadday noqoto marka qorituur bay galeen bakhti nasiib fa kharaja sahmuhu wiilkii leebkiisibaa soo baxay waa sacad baa leebkiisa soo baxay farusiqa shahaada shahaada lagu irsaaqayo marka badar buu ku shiiday waqad ra'aytu albaarixata xalay waxaan arkay nabi allow ibnii fi nnawmi fii axsani suuratin yasraxu fii imaan aljannati wa anhaariha badar buu ku shahiiday ee uxud baana markaa hadda taagan marka khaysamo wuxuu yidhi anuguna xalay baan riyooday wiilkaygii baan arkay fii axsani suuratin muuqaalkii u wanaagsanaa baan ku arkaya bilic yasraxu weliba asagoo ku foofayo daaqaya fii imaari ljannati jannada midhaheeda iyo wa anhaariha wahiyaasheeda dhex socda wayaquulu ila weliba alxiq bina turaafiquna fi ljanna aabbowna soo hayana soo gaadh waa ku ina soo gaadh idan badar buu wiilku ku tagay aabbuhuna axud buu ku tagayaa qorituur bayna ku kala hadheen waagi hore alxiq binaa turaafiquna waxaa nula rafiiqoo nugu raaci nugula socon fi ljanna faqad wajadtu maa wacadanii rabbi xaqa wuxuu wiilku ilahay wuxuu ii ballanqaaday waa helay faqad wajadtu waxaan helay maa wacadanii rabbii xaqan wuxuu rabbiga ii yabahay dhab aan ku joogsado naxariis iyo janno iyo inaanla aakhra ah waqad wallaahi yaa rasuul asbaxtu mushtaaqan ilaa muraafaqati fi ljanna riyadaasna xalay ku riyooda nabi allow anoo hilowsan oo isxajin labaa waagu ii baryaye nabi allow ka leexbamaanta waa shiidhayaa waqad wallaahi yaa rasuul asbaxtu waan wabariista allaan ku dhaartay mushtaaqan anoo jecel u hilowsan ilaa muraafaqatii wiilkaygii sacad inaan la rafiiqo oon kula socdo oon kula saaxiibo fi ljanna waqad kabirat sinnii da'dii waa weynaatay buui hadda waa baanahay siddeetan iyo buu ku shiiday saxaabigan khaytama waraqa waa nuglaaday cadmi laftayna waa nuglaato hadda waa yeel baan noqday wa axbabtu waxaan jeclaaday liqa'a rabbi rabbiga ila kulankii baan jeclaaday adduunya dankamalihi fadcu llaha yaa rasuul allah rasuulka ilah ilahay ii an yarsuqanii shahaada inuu shahaada isiiya ii wa muraafaqata sacdin iyo sacd kula socdoon kula rafiiqo fi ljanna intaa nabi allow ii bari lahu rasuul ullah rasuulka ilahi baa alla u bariyey bidalika in ilaahay jannada kula rafiiqiyo xaggana uu shahido faqutila biuxudin uxud baa odaygii khaytamaha lagu dilay shahiidan xaala kwnihi xadiidka waxaa soo saara waaqidii fi lmaqaasi wacazaahu lbayhaqiyu ilayhi fi dalaa'il amaa khabarka asagu istihaamka inay qori tuurteen wiilka sacad iyo aabbihii khaytama fii yowmi badrin asagu waa sugan yahay waxaa soo saara saciid mansuur fii tafsiirihi bn lmubaarak fi ljihaad wlxaakim min mursali sulaymaan bni aban sidoo kale muslim bn cuqba fi lmaqaasi ku soo saara min mursal zuhri marka maraasiisha marka laisku geeya waa qisa aabita cinda ahli lcilm wa qaala cabdulahi bnu jaxshin cabdulaahi bnu jaxshasna wuxuu yidhi fi dalika alyowm maalinka asaga aaaartan wuxuu uga tagay maxaq ma garanayodhaawuuselin baa laga yaaba wa qaala cabdulahi bnu jaxshin fi dalika alyowm cabdulahi bnu jaxshin maalinkaasna wuxuu yidhi uxud waa inaga xalay soo tilmaana qisadiise allahuma inii uqsimu calayka an alqa alcaduwa hada allahuma inii uqsimu calayka alla waxaan kugu dhaaranaya oan kaa baryaoo ka tuugaya ilahay lama dhaarshe an alqa alcaduwa cadowga inaan la kulmo hadan berritan allow kaa baryahaya waa munaashada markaad ilahay aad u baridaan loo jeeda ilxaax fa yaqtuluunii ay dilaan uma intaa kadibna markaan berri cadowgii gaala layselo yabquru ay dilaacshaan batni bogayga beerkayga intay idilaan weliba inay caloosha idooxaan baan allow kaa baryahayaan wayajdacu ay gooyaan anfii sankayga ay sanka i gooyaan wa udni dhagahana ay guraan uma tasalunii aad i weydiiso aakharo fii ma daalika arrinkaa wuxuu igu gaadhay waxa dhagaha lai guray ee sanka lai gooyey ee baarkayga loo dalacshay xiidmahay geedaha loogu marayo cawska aad aakhare i weydiiso markaan kuu imaado oo ama fa aquulu aan ku jawaabo fiika ay min ajlika allow diinkaada dartii baa lai dilay dhibkuna ii gaadhay sidaasuu marka saxaabigu asaguna sameeyey iyadoo qisadu faahfaahsanoo dheer waa xalay soo maray waa qisa aabita xaakim baa soo saara iyo abu nucaym fi xilya wliya iyadoo dheer weliba tarjamada saxaabiga bayhaqi baa soo saara fi sunani iyadoo mawsuulo ah alimaam alhaytami rijaaluhu rijaalu saxiix buu yidhaahdaa waxaa kaloo soo saara min ariiq aakharoo mursal ah soo saara abu nucaym fi lxilya bayhaqi fi dala'il xaakim fi lmustasar min ariiqi saciid musayid oo asaguna min asaxi lmaraasiil ah buu ku yimaadaa waana xadiid asaguna xasana weeye weliba eh, waagi dambe sacad eh, muwaqaas iyo asagay ahaayeeno waa inaga xale tilmaanayo intaan dagaalku bilaabanin bay labada saxaabi gooni u baxeen ciidanka muslimiinta intay uga baxeen bay tashadeen sacad baa marka wuxuu yidhi eh, hebelow cabdulaahiyow waan ducaysana aamiin i dheh ama adigu ducaysa aamiin aan kuu dhehe marka cabdulahi bnu wuxuu yidhi bal sacad aduu ku horree aduu ducayso sacad wuxuu ku ducaysay ilaahu maanta waxaan kaa baryaa inaad dagaalka horta ii makamiso ood iga qaybgeliso kadibna nin gaaloo xoog badan oo weyn aad aadiso laakiin shaaximan oo hubaysan oo hanti wata oo bokodmani wata hub wanaagsan wata kadib ninka gaalka aad jabisoon dilo markaan dilana aan salabkiisii furkiisa aan qaatoon haniimaysto aamiin buu u yidhi cabdulahibn jaxshiba aamiin u yidhi wuxuuhi anna ducaysana waa yahay aamiin idhi wuxuu hi ilah waxaan ku weydiisanayaa maanta marka la dagaalamay la isgalo in gaal xoog badan aad aadiso kadibna gaalka dhulka u dhigo oo uu dilo igu xoogbato oo beerkayga uu dilaaciyo oo wadnahayga uu la soo bixiyo kelyahayga dhagahayga sanka iguro oo uu sarwaji iga saaro markaasaana aaminu idhi buui wiilkiisa caamir sacd waqaas azuhri wiilkiisa caamir wuxuu ku dhihi jiray bunay kaana dacwatu cabdullaahi bni jaxshin khayran min dawati laqad ra'aytu wallahi aakhira annahaari wa ina anfahu wa udunahu lamucallaqaani fi khayr maalinkii niskiisi dambe intii la dilay asagoo siduu alle ka barya loo galay baan andhaha saaray buuri oo sankiisi la gooyey oo dhagihiisi la gooyey oo weliba xarig intii la geliya laga dhigta kuul hinda bintu cud kuul ka dhigatay saxaabaduna dhagaha intay gurtay bay kuul ka dhigatay kuusheedii dahabkayd iyo saacad dahabkayd waxay siisay addoommihii bay siisay ku wareejisay saxaabadii la laayayba intay dhabaha ka gurtay oy xarig samaysatay bay kuul ka dhigatay iyo dhagadhaga ka dhigatay yani waa cadaawaddu meeshay gaadha wayna islanta waa saxaabada iska ilaali haddaa ku khaldami xadiid xasana weeye idan ninna wuxuu markaa ag wuxuu e-, eegay dhanka adduunyadii xoogow nacaf iyo adduunyu fiiriyey inna aakhariya jannu eegay markaasuu yidhi waxaan doonayaa aakhiro in la yidhaahdo maxaa sidan kuu galay oo sidan lagugu baaba'shay diintadan alla u dhinta ku yidhahdo waa xadiid isaguna sugan oo aabit ah wa kaana camru bnu jamuux saxaabiga wuxuu ahaa qisasku daraabu u dambaysay sheekhu wa kaana camr wuxuu ahaa acraja saxaabiga camr jamuux isagoo nin naafaya buu ahaa oo curyaan ah acraja naafaya lugla shadiid alcaraji weliba naafanimadiisu ay daran tahay naafadaa isdhaanto ninbaa iska looda oo lugta xoogow ka yar heetiya ama xoogow yar dhootiya ninkan lugta dhan ba bay ahayd malaf bay ahayd wa kaana lahu saxaabiga waxa uu ahaa arbacatu baniin afar wiil buu yaqsuuna duula maca rasuulida haa afar wiilo waliba kaludi anas baa ka sheekeeyey libaaxyay ahaayeen marka la dagaalamayo afartaa wiil kaludi idaa hazaa markuu nabigu duulay raaci jireen wiilasha afarta odaygu dhalay falamma tawajaha markuu nabigu u jeedsaday araada wuxuu doonay falama tawajaha subanhu ilaa uxudin uxud markuu u jeedsaday araada wuxuu doonay camr jamuuc an yatawajaha maca nabigu inuu markuu nabigu eh, eh, uxud aaday oo maalinkii jumcaha gelabkiisu u baxahayay ayuu odaygu dabcanaba inuu raaco isagoo naafayo dadaartusmalabluqtaba eh, aan ka dhaqaaqeen faqaala lahu banuuhu wiilashiisa afartaa waxay ku dhahdeen odaygi ina allaha qad jacala laka ruksatan aabbow allah rukso ku siiyo jihaadka kaa riday curyaan baad tahay naafi baad tahay laysa calacma caraj yaad ku jirtaa falow qaadta haddaad aabbo iska joogi lahayd iska fadhiisan lahayd wanaxnu nakfiika annagaa dagaalka kaga filani sooma ficnaateen intaa waxaa sii dheerba kuma wasaaraba waqad wadaca allaahu canka aljihaad jihaadna allahbaa kaa rida waajibkuguma aha annagaana ku taagan hawsha qabanayna haddaynu ka wada fadhiisana waxay noqon lahay annagii baa baxayno dagaalamayna aduguna jihaad kuma saaro naafayna waa tahay joog ba yidhahdeen fa aataa camnu odayga camr jamaxa wuxuu u tegay rasuullah subana u tegay wiilashuu soo istaagna odaygan wuxuu hi maya janna dayatay meel fog hadday tahay waa iska joogi lahaa laakiin uxud weeye janna waxay ii timid guriga kadinkiisi bay soo gaadhay mar hadday guriga kadinkiisa soo gaadhay inaan gala un mooyeen wax kale ima deeqa buui iga leexda way ismari waaye dacwadii nabiga gaadhay salawaatu rabbi wasalaamu calayh faataa camru jamuux wuxuu u tegay rasuul allah faqaala wuxuu ya rasuul allah rasuulka ilaahyow inna baniya wiilashayda haaulaa'i ee kuwan ah yamnacuunii waxay ii diidahayaan an akhruja macaka inaan ku raaco bay igu hortaagan yihiin wawallaahi allaaan ku dhaartay innii aniguna la arju waxaan rajaynhayaa an ustashhada in lay dilo oongarabkaada ku dhinto oo faata aan kula joogsado bicarjati haadihi naafanimadkii lugtan eberta ah filjanna jannadaan la istaaga iyadoo saxiixa ah intuusan sidaa dhihin buu nabi allow waxaan ku weydiiyey dood insuunu qadimay riwaayada kale axmed baa wuxuu nabi allow waxaan ku weydiiyey haddaan shahiido oo gaal gacantii aan ku baxo lugtan sakaraadka eberka caalalka noqotee maraqa noqotay ayadoo fayow oo ilaahay toosiyo kala baxda jannada ma koo lugaynhaya nabi wuxuu idhi haa bacaadka jannada koo luga iyadoo saxiixa ah wiilasha la hadal afartan wiil afartan wiil ay garab taagana nafta ii keenta nabi allow la hadal buu iga maxay rabaan shahaadaan rabaa waa inay diidan yihiin wuxuu waa runtooda haddii kuma saarin nabi allow maad ka joogto odayaho odayo joogba nabigu waa la hadlay wiilashiiba nabigu taageeray oo xukunka caddayntiisa ah inuusan wujuubku saarayn ah sixadu waa masalo kale wuxuuna yidhi wallaahi innii la arju markuu odaygu garramayay waxaan rajay kula istaago aan ustashhada in lay dilo oo fa ata aan kula joogsado bicarjati naafanimadkay lugtaydan haadihi tan ah fi ljanna faqaala lahu rasuulullah rasuulka wuxuu ku yidhi amaa anta amaa anta adugu miya faqad wadaca allahu canka aljihaad ragga lugaha qaba ee lixda lixaad qabee dagaalami karaa jihaadku alla saaray adugu macduur baa tahay ee iska joog ilaahay waa kaa dajiyey wujuubkiisi wey qaala linabiyihi cafwan wa qaala libaniihi nab wuxuu ku yidhi wiilashiisi intaa odaygiibu ku yidhi nabigu haddana wiilashiiba ku jeedsado wuxuu yidhi wamaa calaykum wax dembi idinkama saaro an tadacuuhu inaad ka tagtaan haddaad iska daysaan oo faraha ka qaadaan oo la dilo wax idinka saara ma jira ajir buu ka helayaa ilan aabbahoodbay baylahiyeeno ma cidla ku dileen bay ka baqahaya in la yidhahdo oday naafay oo miskiin oo aabbahooda waayeela ba intay gaalada u geeyeen baasaa uun lagu dhuftay muxuu ahaaye yaaseef saa loogu fiiriyey howlahaasay ka baqahaye iyagu jihaad nacaybk ma ahayn waa niman dagaalamaba iyagu lacala allaha ilaahay wuxuu mudan yahay an yarsuqahu inuu siiyo odayga ashahaada maqsadka keliya soo haray waxaa weeye waa ashahaada odaygu nin wax tari kara ma ah waa nin naafaya ah wax badan qaban kara inuu madowga iyo mxuu ahay hugunka iyo gibilka noo buuxinba mooye fakharaja waa baxay camr bnu jamuux faqutila yowma uxudin shahiida uxud baa lagu dilay asagoo shahiida xadiid xasana weye aad ugu bixiya waqti tahriijkiisa saaxib anis saari xadiid xasana weyaan xaafidkuna sanadkiisa waa taxsiiniyaa wakadalika alimaam alhaytami asaguna waa qawaahu waana xadiid isagu sugan weeye <clears throat> axmed baa soo saara iyo jamaca min ahli cilm fii masaaniidihim ninkaasaana lagu laaban karaa wantaha anas ibnadar baa ku intahooday qisaskan markuunan ka baxanunba la tacliiqin doonaa meel waintaha anas ibn nadar baa ka intahooday yani soo gaadhay ilaa cumar bn khaaab wa alxata bn cubaydlaahi buunadar asaguna wuxuu soo gaadhay anas bn nadar cumar buu soo gaadhay iyo waalxa bn cubaydillaah fii rijaali maca rijaali min almuhaajiriin ayagoo rag muhaajiriina la jooga iyo walansaar waqad alqaw biaydihim ayagoo gacmaha daystay nabigii baa la dilay marka la yidhi muslimiintana ay soo jabeen ragga iska fadhiistay ku jireen qaybta nabiga in la dilay baa loo sheegay fardihiina gadaal bay ka yimaadeen gaalina way soo rogmatay muslimiintii dambe iyo ku horaa iska horyil ayagii baa islaayay waa kii xudayfa aabbihii lagu dilay xusayn ibnu jaabir waa kii lagu dilay faqaala wuxuu idhi anas nadar maa yujlisukum maxaa idin fadhiisa sacad baa ka warramay sacad muqaas baa ka warramay markii la yidhi waa la dilay hamigii u badan wuxuu ahaa bur aan udaafica nafsi aw aan amuuta duunaha in naftayda aan difaaco ama anoo difaacaya aan dhinto wax kaledi lama hayo raggii waa la jabay nabigii waa la dila warkii naga dhaadhiciyey marka waxaan dhi adoo dagaalamayo oo naftaada difaacaya halagu dula ama saa isku difaaca isku badbaad kadib baa loo sheegay nabigu inuu nool yahay asagoo dhaawaca welibaabaa loo sheegay inuu nool yahay markaasuu wuxuu hi wixii ahayo dhanba waan hilmaamay waynu gaari doona gabadh muslimadoo ansaariyad baa ninkeedii baa ku shihiiday uxud oo wiilkeedii baa ku shihiiday oo walaalkeed baa lagu dilay oo aabbaheed afar aabbaheed iyo ninkeed iyo walaalkeed baa lagu dilay iyo nin mxuu ahaaye adeerkeeda mise afar nin baa loo sheegay markaasay tiri nabiga ma nool yahay mise waa la dilay waxaa ley nabigu waa nool yahay kullu musiibatin duunahu waxay tiri waa sahal nabigu hadduu nool yahay musiibo kastoo nagu dhacdaay waa jalal bay waa wax fudud dusubanuhu nool yahay yani muslimiintu halkaasay nabiga ka tagaan weliba ansaar hawlshooda hawl la qiimayn kara ma ah bilaash nabiga uma dhihin ansaar wixii saraa o dhan waa guteen wixii xaq ah ama abaal ahaa ama lagu lahaa waa guteen adduunkay ku guteen wa baqiya aladii lahum nabigu bilaash uma dhihin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu idhi yujlisukum maxaa idin fadhiisinaya ood u anas yidhi cumar iyo abubakr iyo mxuu ahaaye alxo faqaaluu waxay dhaheen qutila rasuul waa awaa'ilka hore qutila rasuul rasuulka ilaahi baa la dilay faqaala wuxuu idhi famaa tasnacuuna bilxayaati bacdah nabiga haddii la dilay asaga dabadii maxaad nool ku falaysa ma dhammaataan maxaa idin dhigay nabigu waa la dilay waan iska fadhina maxay tahay idinku maa dhammaataan oo meeshu ku dhinta maa martaan famaa tasnacuun maxaad ku falaysaa bilxayaati nolosha bacdahu bacda mowti muxamedin sal slam faquumuu istaaga famuutuu dhinta calaa maa maata calayhi rasuulu llah rasuulku wuxuu ku dhintay intaa intuu yidhi bu iskaga dhaqaaqay uma istaqbala alqawma gaaladiibuu ka hortagay <clears throat> soo socotay faqaatala waa dagaalamay anas eh, <clears throat> xataa qutila ilaa la dilay alimaam ibn jariir abari <clears throat> baa sheegay aarka asagoo mursala fii tafsiirihi ibnu hishaamna waa sheegay asagoo mursala fii tafsiirihi wakadalika alimaam alkhatiib albaqhdaadi kitaabkiisa almuttafiq walmuftariq mujaladka saddexaad laba boqol iyo siddeed buu ku sheegay asagoo mursala wa aqbala ubay bnu khalaf baa soo qaabilay asaguna caduwullaahi ahaa ubay ibnu khalaf baa asaguna soo qaabilo markii muslimiintu jabeen buu isku daya nabiga inuu dilo wa huwa muqannacun asagoo lagu qariyey mudajajun fi lxadiid taqanuc waa inaad hagoogato asaalatan oo isqariso wey marka biro iyo halmad iyo cambuur bireed iyo wax isku qariyay waa fulahadii fayaquulu asagoo leh laa najowta allow aanan badbaadin in najaa muxamadun hadduu muxamed badbaado yani muxamed itusuu leeyahay hadduu badbaadanaama badbaadine wa kaana wuxuu ahaa ubay ibnu khalaf xalafa kii dhaartay bimakata isagoo maka jooga an yaqtula rasuul allah rasuulka ilaahay inuu dilo ayuu ku dhaartay weliba inaga soo marray faras uu lahaabuu calfin jiray oo jiray si markaa uu hadhow ugu dagaalamo oo maxamed loogu dilo wuxuuna dhihi jiray maalin kasta wuxuu siin jiray saac suus shaciiru siin jira u dhigi jiray marka le faras maxaad u qoolinaysaan wuxuu odhan jiray waxaan u carbinhayaa in maxamed aan ku dila aakhirkiisa fastaqbalahu muscab bni cumayr baa ka hor yimid markuu asagoo mamdawe maxamed ku haya ayaa muscab ka hor yimid fa qutila muscabun baa la dila duunahu muscab intuusan gaadhin asagii baa la dilay abauu arkay tarquwata ubay ibni khalaf turqudu waa kalxamaha dhuunta meesha kalxanta dhuunta turquda loo jeedaa koofidbireed uu qabay ilaa madaxa iyo dhuunta haysay iyo camburbireedkii jaakatiinka ahaa laba dhaxdooda ilaa meel yar ka bannaanay meeshaan bad wax ka toogan kartaa <clears throat> ama ruuxu sarwaalka hoose uu qabo iyo hafjaakatka uu qaba markay kor u kacaan meelaha xudunta laga togto waa meeshuu ka togtay waxiim ibn xarbi uu xamse kaga dhuftay wey xamse asagoo dagaala intuu turanturaday oo uu kufay buu kacay markuu kacayba waxaa kala kacay camburbireedka uu qabay iyo sarwaalka hoose shirka hoose uu qabay marka meeshana bannaanay intana wuxuu arkay dhar kaleo caadi ah uu ku jiraan halmadkii birtu ay ka kacday maxaan u jeedaa uu ka kacay markaasuu ka togtay sabab baa looga dhigay wa absara rasul rsulka ilahi wuxuu arkay turquwata ubay bni khalaf kaalxanti ama dhuunta ubay bni khalaf buu arkay eh, muxuu aha min furjatin meel bannaan buu ka arkay oo bayna saabiqati darci cambuurbireedkii ballaciisi iyo waalbaydati koofiyadda u dhexay baydadu waa midan helmedkaada madax lagu miqifarka wey baydadu ayib miqifarka uu qabay iyo diracbireedka uu qabay inta u dhexaysay buu dhuuntiisa ka arkay faacanahu nabiga duray bixarbati eebadiisiibuu nabiga ku dhufto ka wareer fawaqaca wuu ka dhacay ubay khalaf can farasihi buu ka dhacay faxtamalahu asxaabuhu gaaladiibaa qadoo xumbaaray walxaal huwa yahuuru uu dhawaaqayo cabaadayo khubaara thawri lo'sa u dhawaaqdo kale waa fulayaati nabarka yaraa ee ayuu cabaad afka rogtay saxaabaduna iyagoo naftu ka baxay si dardaaran ka tagahayaan iyo mxuu ahaaye waxa ku ool ah ummaddana anfaca ilahina raalligeliya subxaana wa tacaala faqaaluu waxay dhaheen ma ajzacaka maxaa kaa argagixiyey maxaad la cabaadaysa waxba kuma gaarin xagasho yar weeye eebadu meeyar bay cidhiyatay oo markaa afkoofidbireed iyo cambuurkii u dhaxeeyey in yar cidhiyatay marka way ku xagateen waxba kuma gaarin waa ku sidee baa lay innamaa huwa khadshu waa xangaroofo xagasho weeye maxaad la cabaadi wuxuu la cabaado isagaa sheegi doone fadakara lahum wuxuu u sheegay gaaladii qowla nabi nabiga weydhiisiibu u sheegay inuu yidhi ana aqtulhu nabiga lagu yidhi isagoo maka jooga ubay bnu khalaf baa faras carbiya wuxuuna u carbiya inuu kugu dilo wuxuu nabigu yidhi ana aqtulu insha allah nabigu anaa dili doona buu yidhi iska suga wuu xusuustaa warka asaga ah ana aqtuluhu in sha allah anaa dili doona famaata markii la noqday bay gaalo noqdeenba wuxuu ku dhintay biraabiq raabiq buu ku dhintay waa juxfa juxfa meesheeda loo yaqaana laga xarmado weeye mise raabiqu dulxulayfa ahayd raabiq juxfa wadataa magac waagi hore waxaa la odhan jiray waa mahalu ahli shaam oo juxfa la odhan jiray magacaana waa magac da boqoran oo la yaqaan laakiin magaca dacaanka iyo shacabka iyo u taqaana waa raabiq halkaasuu ku nafbaxay qisadu waa qisa aabita waynu soo maray qisada waynu soo dhaafnay ah, adugu aaggeeda un wey hadda muqaabilkeedii ah qaala ibnu cumar wuxuu yidhi ibnu cumar qisaskii maalinkaa dhacay buu sheekhu ka hadlayahay innii la asiiru waan socday maalin maalmaha ka mida ah, waa bacda qhaswati lagu kala tegay oo weliba xilli dambe xilli dambo khilaafadii abubakara iyo cumara laisku hayaa wax dhow ma aha inii la asiuru waxaan socday maalin maalmaha ka mida bibatni raabuq toga raabuq le dixdiisa ama galaha meel biyo kusoo daacaan weeye bacda huwiyi min alleyl nis dambe habeenimo hawiyi waa zaman waa in nabar ah waxa inagu dhahna nabar ama muxuu ahaa muddo idaa naarun dab baadan ku baxay buui anoo iska soconayo lugaynayo socotaa oo waadigaa dhexdiisa maraya raabuq oo xilli dambe habeennimaba la joogo ayaa waxaan maqlay buu i waxaanid naarun dabaaban markuu dhibu ta'ajaju ololaysa tada koobaad baa iska goomaad garanaysa tata'ajaju marka oolayso wey lii aniga marka iyo olaysoon arkahayau dabba arkay iyo baxahaya fayamamtuha markaasaan u qastay reer degan baan mudaba ololkan iyo dabkaan bal ku dhowow meel cidlaad maraysaay waidaa rajulun nin baaba yakhruju ka baxaya minha dabki dabkii baa nin soo boodahaya fii silsilatin asagoo weliba silsila ku dhex nin jeebaysan oo gacmaha ka xidxidayo lugaha yajtadiba uu jiidanaya silsilad uu jiidanaya nin wata yaa dab ka soo boodaya yasiixu dhawaaqaya alcaash alcaash oon oon buu ku haya waan biyaisiiya gubtaya ku haya baa ka soo boodaya waidaa rajulun yaquul nin baa daba taagan oo asaguna wuxuu leeyahay laa tasqiha waraabini laa tasqihi hada qatilu rasuulilaahi hada ibnu khalaf hada qatilu rasul rasulka ilahi midkuu dila wey qatil macnaa faciil mafcuula wey hada midkan waxaaba qatilu rasul rasulka ilahi midkuu dilay wey rasuulka ilahi ninkuu dilay weeyaane iskaga leex biyaha siinin haya cadaabnaadee hada ubay ibnu khalaf waaqidaba fi lmaqaasi ku sareya bisanadin daciif isaga laftigiisa waaqidi ah ayaan tabar badnay laakiin waa qisas un la sheego weeye cinda ahli siyar caanku ah wa qaala naafic bnu jubayr naafic bnu jubayr wuxuu yidhi asaguna qisadan waa naafic bnu jubayrna waxaa soo saara waaqidi fi lmaqaazi wakadalika ibnu sacd fi tabaqaat asaguna ku sheegay samictu rajulan baan maqlay min almuhaajiriina yaquul naafic bnu jubayr wuxuu yidhi waxaan maqlay nin muhaajiriinta ka mid oo liibabkii dhacahaya baan eegay gamuunihii fallaadhihii dhacahayay oo ya'ti ka imanaya min kulli naaxiyatin meel wal soo dhacay bidic iyo midig iyo hore iyo gadaal sidii roobka nabiga ku imanaya wa rasuulullaahi wasataa nabiguna u dhexeeya leebabku kulli waxay taargad ku yihiin oo tooganayaan ku socdaan nabiga yaa lagu ridaya kullu daalika intaasoo leeboo dhanba yusraf canhu waa laga leexinaya markuu leeb walba nabiga ku beegan yahay baa laga duwaya oo ilahay garan marinaya walaqad ra'aytu waxaan kaloo arkay bu goobjoog ahaa cabdulahi bnu shihaab azuhri waa maxamed bnhaabahriawogii wey maxamed muslim ibnu shihaab azuhri awowgii wey cabdulahi bnu shihaab baan arkay ila ninkaas waa maxamed muslim ibn cabdilahi bnu shihaab weeyaan <clears throat> magaciisii azur yaquulu yowmaidin waa isagoo gaal ah dulluunii calaa muxamadin itusule muxamed halla ituso waa inuu dilu rabaa laa najawtu in najaa allow aanan badbaadayn hadduu isagu badbaada buur warasuulullaahi ilaa janbihi maa macahu axadun nabigu waa garab taagan yahay nabigu uu raadanya leeyahy dulluunii calaa nabigu u dhow yahay camma indhala alla ku dhuftay ma arko indhaha la tiray <clears throat> uma jaawasuu nabigu tallaabay dulluuni calaa maxuu sii ordaya nabigu waa dhaafahaya fa caatabahu fii dalika arrinka waxaa ku canaantay safwaan ibnu umaya ku canaantay oo yidhi war waa been baad noo sheegaysa maxamed maadish uu garab taagan yahay fulayo maxamed itusaabkiis ka walbaad ku jirtaa bay yidhahdeen haddaad maxamed doonaysa waa kane maadishi annagaad been noo akhrinaysa aad leedahay hala ituso ood indhaha istiraysaa waa gartii indhaha la qabtay isma tiray asagu fa axlifu bilah allaan ku dharanhayaae inahu mina mamnuucun buui alla waxaan ugu dhaartay bui maxamed waana loo diidan yahay waabaan ark indhahayga way qaban laayihiin buui anna asagaan raadinhayaan waana u soo dhaartay fakharajnaa waanu baxnay arbacatan fatacaahadna watacaaqadna calaa qatlihi falam nakhlus ila dalik marka waxaa hadlahaya safaan baa ka sheekaynaya iyo cabdulahi ibn shaab zuhriba fahrajna arbaca annagoo afaraanu baxnay buur fatacaahadna waxaan isku soo dhaarsanay marka ansaa leeahay waan isu soo dhaarsanay watacaaqadna waxaan ku soo heshiinay calaa qatlihi dilkiisa falam nakhlus ilaa dalika maanan gaadhin buur yani ilaa hawlu alla watay laakiin waxay carab u reebteen ama qurayshnaba u reebatay ma uusan jirin walammaa massa maalikun maalik waa abu saciid alkhudri walamaa masa maali maali markuu nuugay abiibaaujeeda abuu abi saciidin alkhudriy jurxa rasuuli sal slam xataa anqaah qaal lahu mujahu afkiisuu ku nadiifiya dhiiggii faashadii iyo wixii lagu dhaqi lahaa afkiisu oga dhigay asagaa nuugaya oo dhiiggi ka nuuga nabiga ka tiray jurxa rasuulilahi markuu nuudsaday ama nugay xataa anqaahu ilaa uu nadiifiyey qaala lahu subna wuxuu kuui mujahu iska tuf dhiigga dhiigga tuf buuli iyo dhacaanka iska tuf faqala wuxuu wallaahi laa amujuhu tufi maayo abadan uma adbara waa jeedsaday nabi allow marnaba tufi maaya buul markaasuu xagga usii jeedsaday sidii ruux tufaaya markaasuu laqay waa dhunjeedda dhiiggi baa uu diray nabi wuxuu ihi muxuu sameeyey nabi allow dhiigga waan laqay faqaala nebina wuu sal slam man araada wuxuu doonaya an yandura inuu eego ilaa rajuli min ahli ljanna nin ahlu jannada ka mida ah, asagoo nool falyandur ilaa haada riwaayo kalena in allaha xarama calaa jasadi naar ilahay jirkiisa naar buu ka xariimay maadaama oo dhacaankii nabiga iyo dhiiggiisa qayba ka mida ah jirkiisa ay galeen saciid mansuur baa atarkan soo saara iyo ibnu isxaaq iyo waaqidi iyo bayhaqi fi dalaa'il Eh, maraasil badan baana ku timaada masalada inuu sugan yahay baana markaa loo badaya waa qisa shahiira weliba eh, qaybta ah, in allah xarama cala jadri naar xaafidkuas wuxuu tilmaam inuu eh, qawi yahay waxaa ujeedaan haytami inuu qawi yahay qaala zuhriyu wa caasim bni cumar muxamd bnu yax bn xabaan wayruhum jamaca min ataabiciin buu sheeku hadda ka hadlaya jamaca min ataabiciin oo fanigan fiqiga ku fiican iyo xadiidka iyo tafsiirkaba almaaasi wasirna looga dambeeyo haasata zuhri iyo maxamed bin caani iyo caasim bin cumarba raggaas waxay yidhahdeen kaana yowma uxudin maalinka uxud waxay ahayd yowmu balaa'in maalin la is imtixaanay bay ahayd iyo wa tamxiisin kala miihaah maalin lakala soocayo lakala miihaahayo oo la iskala bixinayay ahayd ikhtabar allahu ilahay wuxuu caza wajal bihi almuminiinbihi ah, biyowmi uxud almuminiin buu rabbi ku tijaabiyo waa in lagu cudiyo oo lagu tijaabiyo nuxurkaada iyo waxaa tahay salkada lasoo taabto in lagu dhibciyo wey waxaad sheeganaysa diinta iyo dadnimada madhabbay kaa tahay mise been iyo maxaabs afka baarkiisa wey wa adhara bihi ilaahay wuxuu ku muujiyey biyowmi uxud weeye almunaafiqiin buu rabbi ku kashifay munaafiqiinta oo minman duul ahaa kaana yudhiru lislaama bilisaani dadkii carabka islaamnimada ka sheeganayay xagga beenaalayaasha ahaa ee qaa'imiinta ahaa baa ilaahay ku facshiray oo annagii soo maray in saddex qaybood dadku ay noqdeen muslimiin ayagu dagaalamay oo jihaaday oo dee dhammaaday badankoodna hadee ilaahay badbaadiyey iyo yuhuud oo tidhi hadduu munaaihadduu nabi yahay lagama adkaadeen alyuhuud waxay dhahaan low kaana nabiyan maa hulib maa ulim hadduu nabi yahay bay dheen lagama adkaadeen munaafiqiin waxay dhaheen hadduu eh, hadday uu nala tashan lahaa muusan jabeen hadduu asagu annaga waxna weydiin lahaa ama nala tashan lahaa ama ra'yi naga qaadan lahaa ama na raaci lahaa lama baabi'iyen yuhuudna waxay tiri hadduu nabi yahay lagama adkaadeen muslimiin waxay yidhaahdeen eh, hasiimadu iyo nasrigu hawl ilaahay ku xidhan weeye hawshan hawl cibaado wey ilaahay baa noo dira waanu dhammaanaynaa gabadh intay naga dhasho waanu dagaalamaynaa saddexdaasaa loo qabsan weligeedba hadda adduunkuna waa un sidaas gaal yidhaahda muslimiintu inay khaldan yihiin waxaa tusahaya haddii kor waa ka adagnahay waan baabi'inaynaa nabadiid weeye waa mufsidiin khariban irhaabiyiin weeye oo marka sanka ku socda iyo muslim wixii oo awoodayay la hortaagan cadowga kula dagaalamaya iyo nin calool weyn oo tunju ku fadhiyo le aniga ma wax la weydiiyo haddii wax laga qaato lama baaba'een kan lama noqdeen nintrig baa la jabay nintsix baa la jabay senkii baa la jabay twotkii baa la jabay haddaa la jabahayaa maya aljeria lagu soo jabay maya waxaa laisku soo cunay muxuu ahaaye afghanistan masar bosniya jechniya waa haziima ilaa haziima naqsa ilaa naqsa guuli ma waxaan oo dhanba waa aafe iyo fitno jihaadku waa lagu baaba'aa waa lagu leedaa dacwaduu baabi'iyaa toobadkeena kulen kamaa tubna xaggeen u noqonaa diinta ummadda ha loo akhriyo bilcaamaha lagu jihaado qorigana ha la dhigo wa min ama ayaad guulaysanaysaa mid baa layidhi war muslimiintan la baabi'inhaye ee meel kastaba lagu cunay maadaxuun qabatid hadday la tashan lahaayeen baan ka hadli hawshooda laakiin maadamayse la tashanin waxba ka dhihi nairobi buu joogaa meel dheerba ma jiro yani dhaqan munaafiqiin wey khaa linxiraaf aljihaadi aadin loo daraaseeyo wey hawsha in lala socdo muhiim jiddan hazaaimka iyo nakasaadka iyo darabaadka iyo kuftimaha ku imanaya mujaahidiinta iyo ahlu tawxiid waljihaad ilahay wuxuu ku facshiraa oo ilaahay ku daahiriyaa munaafiqii labashaarlaha ahaa ee nagu dhexdhuumanayay wuxuu ilaahay dembiga kaga tirtiraa iyo kibirka ama cujbiga iyo islaweynanka mujaahidka mukhliska ah waxaa lagu gudbaa nasri iyo adkaan iyo adkaysi mar kastoon jabno oon aan ka cifanno hasiimada ayada ah marka dambeaan ka awood badannaa wax la ogyahay wey diba taarikhdaa loo eego muslimiintu markay jabaan jabitaanka hadday ku kala tagaan oy baqihii jidbaalaa ka dhigan baadicaana ay noqdaan soo cifan waayaan waa mid lagu baaboo laakiin haddaynu ka cifanno oon wax yabyabanno oon dib wax u aasaasno waxaan dambe aasaasno wuxuu ka xoog badan yahay ka hore carabtu waxay yidhahdeen laftu markay jabto haday kabanto waxay ka adkaa tabaga hore dib u fiiriya gacantaanu iska tabaryar oo markaa ruux ku qabato ilaa sideetankeed aad ku qabanayso hadday jabto oo si fiican u kabanto boqolkiina isu beddelaysaa laakiin markay si xun u kabanto markaasaa liidata hadday si fiican u kabanto waagii hore hadday ka xog badnaanaysaa inkastoy soomaali tiraado lafsay u jabto oo kabanto ayagu marka waxay ka hadlahayaan quruxda ay lahayd iyo toosnida ma yeelato laakiin xagga awoodda carab ka hadlaysa awooda lafta gelaysa hadday ka xoog badnaanaysa wax la ogyahay wey gabagabadu marka waxaa weeye ilahay wuxuu kala saaray munaafiqiin iyo mukhlisiin <clears throat> miman kaana yudhur lislaam bilisan wahwa mustakfin asagoo qarsanhaya bilkufr carabku ka muujiyaa islaamnima gaalnimuna qarsanaya faakram allahu ilahi wuxuu ku karaamay fiihi fii yowmi man duul araada uu doonay ilaahay ruuxuu doonay inuu maamuso uu karaameeyo uu sharfo ayuu rabbi ku karaameeyey bishahaada shahaaduu ku karaameeyey oo min ahli wilaayati ka mid ah faakram allahu fiihi man araada karaamatahu bishahaada oo min ahli wilaayatihi ay min ahli maxabatihi ilahay dadkuu jeclaa ama rabbi u gargaarayay ayuu shahaada rabbi ku karaameeyey waa karaamayn maamuus cinda culamaa'ina wa asxaabi wa kibaari sinni waa maxay waa maxtaraku iyo aafo iyo mahlaka weeye marka in la bahdilo halganka oo jihaadka la bahdilo oo la caayo oo la quursado oo la cambaareeyo oo la dhaleeceeyo waa wax dhaqan dhaqanay munaafiqiin leeyihiin intaasoo dhanna waa munaafiqiin wadaadkooda u weyn kooda ugu yar ee halganka baryahan xagta munaafiqiin weeye magacaasay ku leeyihiin fii sharci illaahi wa cinda almuslimiin laakiin asagoo ninka xisaabo kala danaynaya waa masale kale fa kaana fii mima nazala alqur'aan hadduu nabigu yidhi man eh, lam yaqzu walam yuxadit nafsahu bilghaswi maata calaa shucbati min nifaaq wa fii riwaaya maata calaa shucbati min annifaaq hadduu nabigu sidaa leeyahay ninkii aan duulin een gaala ku dulin cadow ilaahay naftiisana aan ugu sheekayn inuu mar duulahayo oo aan ku talagayn inuu mar duulo gaala ku duulo wuxuu ku dhimtaa qayb munaafiqnimo ah qayb munaafanimo ku dhimanaya jihaadka nacaybkiisa iyo cambaarayntiisa iyo kacararkiisa iyo catarayntiisu waa dhaqan munaafiqiin kitaabka ilaahay markaad akhrido arki maysid jihaad weerarkii iyo wax ka sheegii iyadoo laga soo guurinaya cidaan ka ahayn munaafiqiin munaafiqiin ba dhaqanka lagu yaqaan laba shaarli korka muslim hooska gaal ninkaasaa lagu yaqaanaa hawlahaas ayaguna maanta sidaas wey nimanka adduunyada doorta ee daaraha taagtaaga ee imratis iyo mxuua qatariya iyo luftanza iyo raaca nimankaa unba iyo turkishu baryahan soo baxday nimankaa unba hawshaas xagxagta hawshaa aad lagu talagala wey hadda ay aadan taageeraynin oodan mujaahid noqonaynin kun min ansaarihim nin ansaaroo dadaala oo taageeroo taakulayo noqo hadii lagaa waayo intaas afkada ha laga nabadgalo bilcaantada ku jihaad iyo tuunjigaada fa kaana mima nazla wixii soo degay waxaa ka mid ah min alqur'aan qur-aanka xaggiisa fi yowmi uxdin ittuuna aaya min ali cimraan lixdan aayadood waida hadowtay ka bilaabataa waa inaga soo sheegna hadda kahor aayaddaas laga bilaab qmiy ahayd ilaa aayadda boqoltoddobaataniyo sagaal taqriiban baa lagaga hadlay qasida uxud awala waxaa u horeeya waid qadowta min ahlika tubawiu lmaqaacida lilqitaal ila ahiri lqisa qisada ilaa ahirkeed faslun fi ma shtamala alghaza min alaxkaami walfiqi intayna gudageli aan cashirkii ciyaar tacliiq dib ugu laabto xadiidka camrnu jamuu howlaha kale meel laga taabto male waa iska cadyihiin xadiidkaas waxbaa iga raacay waxaa iga raacay xadiidka waxaa ka oday oo naafay ah ayaa jihaadkii laga karala'yahay oo codsanaya inuu ku dhinto oo lagu dilo oo karaamo iyo shahaada uu ka helo yaa doonaya waxaana la ogyahay dadka noocaasoo kale jihaadku inuusan ku waajibin bal waxaa muuqata xataa jihaadka farducaynka noqdo inuusan ku waajibay lanna uxud dagaalku inuu farducaynha waa mujmaca wey uxud iyo aswatu alkhandaq alaxzaab iyo dagaalaha noocaasa jihaadku kaana mutacayina laakiin bader oo kale iyo muxuu ahaaye fatxu maka iyo tabuug iyo dullaamihii biru macuune iyo howlahaasoo dhan waxaa weeye mu'ti iyo waxay ahaayeen tabuug iyo waxaa waa fardu kifaaya ila qaswu dalibi u kan waa maxay difaac ya asalaan baan kada istifaarku ku noqda mooyaan asal ahaan buu ahaa ee nabiga amarkiisu isku bedelaya ka imaam almuhim uxud maadaamuu jihaadku fardu cayn yahay ninka waayeelka ah ee nabigu uu leeyahay wuu kaa dhacay jihaadku waa maxay waa nimaan marnabahee inuu dagaalaan xamili karan wey waxay culumma muslimiintu isku waafaqahayaan jihaadku idaa tacayana markuu caynoobo nin walba waxaa saaran addifaac can nafsihi xata almar'a almuslima waxaa waajibku inay isdifaacdo sabiga mumayiska ah inuu isdifaaca waajib ku ah waxaa waajib ku ah addoonka inuu isdifaaco ninka daynta lagu leeyahay hariimka iyo malaayiinta lagu leeyahay waa isdifaacya waana dagaalamaya lianna aljihaada tacayana odaygii marka waayeelka camnu jamuux ee lugtiisu ibarka ahayd waxaa muuqata laa yaqdir cala aljihaadi wa xamli silaax saasuu nabigu u ina allaha qad wadac canka aljihaad leanna mama dagaalami kartidba maba xamilia haweenkaaba ku dhaama wiilasha yararee nagafyadaa ku dhaama addoommadaa ku dhaama liannaka maba ciidmi kartidba wmaca dalika nabigu wuxuu u fasaxay jihaadkii wuxuuna yidhi lacala allah an yarsuqahu ashahaada ha la daayo waqad istashhada markuu shahiiday xadiidka riwaayaadkiis waxaa ku sugan baa nabiga loo sheegay inuu odagii shahiiday wuxuu idhi waxaan u jeedaa asagoo ku dhex soconaya jannada dhexdeeda jannatu cadnin bicarjatihi birijlihi wahya saxiixa lugti oofayo oo loo kala baxshay oo la rakibay oo la habeeyey oo ilaahay intuu xagga ka taabtay la toosiyey idan waxaa meesha ka muuqata aljihaad wuxuu ka asaxaa minman laa yajibu calayhi jihaadku wuxuu ka asaxayaa dad uusan ku waajibaynin farqun bayna muxuu ahaaye shart lwujuubi wa shart sixa daduusan jaadku ku waajibin buu ka asaxay waxaa looga jeedaa tusaale gaaban jumcadu dadaysan ku waajibin bay ka asaxaysa salaada jumcaha ragga baaliqiinta ee xaraarta ee muqiimiinta ee fayow bay ku waajibtaa nin raga oo baaliqah oon musaafir ahayn oon xanuunsanayn laabudda an yakuuna dakaran baaliqan saxiixan muqiima laysa eh, calaa mamluukin walaa calaa cabdin walaa maratin jumca laysa calaa musaafirin jumca musaafir iyo addoon iyo ruux xanuunsan iyo haweenay mxuu ahay iyo sabi shantaa midna laguma laha jumco laakiin salaada jumcada oo la oogahaya hadday soo tukadaan he way ka asaxaysaa mana ku waajibin eh, nin baad munkar samaynaya iska daabaad tiri wuxuu dantaada yeelo waad iskaga tagtay maalinka haddana ku arsoo waa samaynaya wuxuu ihi waryaa iga dhaqaaq ku celiso mar dambe naftaan kaa qabanayaaba ku carwa kaasi iska daayay dhinarka haddaad tahay mar haddii laguu hanjamay hawshu cuslaatay oo dhibba inuu kusoo dil iskaba daayay in lagugu xadgudba ama lagu dhurbax hadaad ka baqdo wujuubu almri bilmacruuf baa ka dhacahaya laakiin haddaad isbaqi oo tawarkari uf baa lagu dabda xumaanta jooji oo qalaf lagaa oo lagu dilo miyaad khaldan tahay mise waad saxan tahay ictisaam khaldan tahay iyo ragga tuunjooga ku fadhiya khaldan baa tahay naftiisii buu halligay ruuxaan u sheegtay wixii munkarka iska daatiri oo uu yidhi horooy iska iga leexa haddii kale haddii waad maqan tahay maxaa ku dabadhigay maxaa naftaad u dilaysaa diintu waa yusri xarajkan iyo rafaadkan dhibkan muxuu yahay waajib اlmri bاlmacruuf wuxuu ku dhachayaa bilkhawfi min alada wadarar waa ku dhaca laakiin haddaad naftaada iibsato ismaqiiqdo oo lagu dilo min ashuhadaءi اlkiraam baa tahay nab wuxu uhi sayid shuhadaai xamsatu warajulu qaama ilaa amiirin jaa'irin fanahaahu wa amarahu faqatalah afdal اljihaadi kalimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir xadka abi saciid wa jamaaca macah hadduu dadka nabxu shuhaadadu ogaasidoodu waa la kala sarreeyaay ilashahadadu waa dabaqaad wey shuhadada aakhara iman doonta ogaasidoodu waa xamsi sayid shuhada asadullah ninka labaad ee soo raaca waa nin muslima oo amiir jaa'ir oo xadgudbay xaqa u sheego runta u sheegay kadibna uu dilay haddaabaad malaynayso inuu ku dilayo wujuubka waa kaa dhacay waajibkii laakiin haddaad ismaqiiqda maxaa tahay shahiid jihaadka adoon awoodi karin haddaad isku maqiiqdo oo lagu dilo maxaa tahay shahiid waa camal jamxawshisi wey lana farqun bayna waajibi shar lwujuub wa shar sixa shar lwujuub iyo shar sixa xoolahaadii hantidaba nin saa'ila ku soo weeraray waa kaa hub badan yahay inuu ku dili baad og tahay aa ku lisahayaa adna budh baad la aada wuu ayuu lisahayaa adna budweyna soo qoratay baad kala hortagtay haddaad mninkhariban baa tahay mise saxan baa tahay hawsha aad in loo faham man qutila duuna maalihi duuna nafsihi duuna diinihi duuna cirdihi fahuwa shahiid sidaa darteed yaa alimaan almalaybahi ashaafici kitaabkiisa tuxfat eh, almujaahidiin biaxwaali burtuqaaliyiin wuxuu kaga sheekeeyey muslimiintii hindiya ku noolaa markii ay faransiisku iyo burtuqiisku weerareen in nin imaamow faqiiha iyo xaaskiisii la weeraray oo aslixa naariya lagu gana markaas nin asna wuxuu furtay tibba islaamku qaadatay odayguna albaabu fujta ku dagaalameen faqaatala burhatan min azaman xataa qutila babanbaortageen alwaax iyo tib way shahiideen buu leeyahay hada ahlulcilmi saasay leeyihin amaa nimanka tujiha ku fadhiya warkooda hadda kor baan sharxay habeen dambaa qisada insha allah taala bilahi towfiiq